بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ka soo baxnay kitaabkii ahaa kitaabu aljanaa'iz oo ka mid ahaa kitaabkii manhaj الsaalikiin lisheikh cabdiraxmaan naasir الsacdi raximah اllah qaala اlmuؤalifu raximah اllah kitaabu الzakاة waxaan ka hadlayaa sheekhu yaani zakadii sheekhu wuxuu yihi raximah اllah wahiya zakadii waajibatun waajib weeye calaa kulli muslimin qof kastoo muslimay waajib ku tahay xurin oo xor ah kaasoo malaka nisaaba nisaab mulkiyey walaa zakaata zaka kaa'inatun maysan ahaanin mid ku sugan fii maalin xoolo xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa xawlkii markaas uu ku soo wareego oo sanadkii uu u dhammaado ila alkhaarija min alardi waxaa laga soo reebaya wixii dhul ka soo baxay iyo wamaa kaana wixii ahaaday taabican mid raacsan lilasli asal mid raacsan wadalika kanamai nisaabi nisaabkii koritaankii iyo baditaanka uu batay oo kale weeye nisaabkii inuu batay wa rabxi tijaarati tijaarada rabxigii iyo faa'iidadii laga helay oo kale weeye fa inna xawlahumaa labada xawlkoodu xawlu aslihimaa asalkooda xawlkiisa weeyaan walaa tajibu zakaatu zakadii ma waajibayso ilaa fii arbacati anwaacin afar nooc mooyaan wax kale ku waajibi mayso kan kowaad waxaa weeye assaa'imati tii foofaysay oo min bahiimati lancaami ah xoolihii foofayey iyo walkhaariji kii ka soo baxay min alardi dhulka waalathmaani iyo amankii iyo lacagtii wa curuudi tijaara iyo tijaaradii yani kuwaas ayay markaasi zake ku waajibaysaa halkan sheekh wuxuu ka bilaabayaa azaka zakadu xagga luqada macaani ayaa lagu ilaaqaa dhowr macne ayaa xagga luqada lagu ilaaqaa waxaa ka mid a ah macaanida lagu sheego annamaa wa ziyaada zaka zarcu ayaa la yidhaahdaa idaa namaa wa zaada zaka zarcu zarcigii ayaa markaa batay oo waa koray marka xagga luqada macaanida lagu ilaaq waxaa ka mid a ah annamaau waziyaada koritaan iyo shaygu inuu bato miaalkiis wuxuu noqonayaa zaka zarcu idaa namaa wazaada maalka la bixinayo yani zake waxaa loogu ilaaqay oo loogu bixiyey xoolaha laga bixinayo ayaa ku badanaya xoolaha laga bixinayo ayaa ku siyaadaya oo ku badanaya kadalika wuxuu ka ilaalinayaa aafooyinka iyo dhibaatooyinka ku dhici lahaa zakadaa ka ilaalinaysa laga bixiyey marka sidaas ayay noqonaysaa sababta loogu magacaabay zaka lafdiga zaka waxaa lagu ilaaqaa yacni madxiga iyo ammaanta qur-aanka alla wuxuu noogu sheegay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa yacni ha ammaanina naftiinna ilaahba u aqoon badan yani markaasi midka taqiga oo alla ka cabsana ilaahba u aqoon badane idinku has ammaanina falaa tuzakuu marka madxiga waa lagu ilaaqaa azakaa kadalika waxaa lagu ilaaqaa tahiirka shayga la ahiro qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay qad aflaxa man zakaaha markii in badan alle uu soo dhaartay suurat shams waxaa lagu khatimay yani dhaartii waxaa ugu dambaysay qad aflaxa man zakaaha ayaa markaasi ee dhaartii ka dambaysay qad aflaxa man zakaaha waxaa markaasi liibaanay ninka markaasi naftiisa taskiyeeya oo ahira ay aharaha min aladnaas ka ahira xumaanta yani kaasaa markaa liibaanay marka macaanida waa lagu ilaaqaa lafdiga azaka xagga sharciga yani azaka waxaa la yidhaahdaa waa xaqun waajibun fii maalin makhsuusin liطaa'ifatin makhsuusa fii waqtin maqsuus wuxuu noqonayaa waa xaq waajib ah oo xoolo gaar ahaaneed lagu yeeshay xaqun waajibun fii maalin maqsuus liطaa'ifatin maqsuusa fii waqtin maqsuus waa xaq waajibay oo maal gaar ah lagu yeeshay sheekhabadda inoo sheegay xoolo gaara ah xoolo dhan laga bixin may zakada xoolo gaar ah ayaa laga bixiyaa zakada marka fii maalin makhsuus maal gaar ah ayaa laga bixinayaa yaa la siinayaa liطaa'ifatin makhsuusa koox gaar ah waa kuwii aayadda ay sheegtay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wafi الriqaabi wاlghaarimiina wafii sabiili اlah wbni sabiil marka liطaa'ifatin makhsuusa fii waqtin makhsuus waqti gaara a la bixinayaa waqti kasta maha zakadu wati bay leedahay wakti bay leedahay markii xooluhu ay gaaraan waktigii zakada oo yani shuruuddii laga helo xilligaasaa la bixinaya xilli kasta in la bixinaya maahan marka sharcigu saasay noqonaysaa waa xaq waajibay maal gaara ku waajibay cid gaara u waajibay wakti mucayanana waajibay sidaasaa lagu tacriifinaya xagga sharciga sidaasaa loo yaqaanaa sheekhu wuxuu yii wahiya waajibatun zakadii waajib weeye inay waajib tahay kitaabka iyo sunada ijmaca intuba waa tusinayaan kitaabka iyo sunada ijmaca intuba way tusinayaan zakadu inay waajib tahay qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay meelo badan wa aqiimu salaa wa aatu zaka zakada bixiya amarkuna wuxuu tusinaya alamru yaqtadii maada alwujuub wujuub buu keensanaya marka inay waajib tahay kitaabka inoo sheegaya kadalika nebi moxamed sal allah alay wasalam uu inoo sheegay xadiidkii macruufka ahaa xadiid ibni cumar bunaya alislaamu calى khamsin shahaadati an laa ilaaha ila اllah وأna muxamada rasuulu الlah وإqaami الصalaaة وإiitaaءi الزakاة وإiitaaءi الزakاة والxaji وasawmi ramadaan marka sunnaduna waa inoo sheegtay in zakadii markaas ay waajib tahay ummadduna waa ku ijmaacday ummadduna waa ku ijmaacday zakadu inay waajib tahay lidaalika qofka dafiraa oo ila zaka anu waajib iguma aha asagoo markaa heli yani ay ku waajibtay yani wujuubkeeda qofka dafiraa yani waa gaaloobaya oo diinta uu islaamku ka baxeeya marka muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin yani zakadu marka inay waajib tahay culimo fara badan yani ibnu qudaama iyo imaamu nawowi ay ka mid yihiin ayaa soo naqliyay ijmaacaasi muslimiintao dhan inay ku ijmaacsan yihiin inay waajib tahay wahiya waajibatun waajib weeye yay waajib ku tahay calaa kulli muslimin muslim kastay waajib ku tahay sheekhu marka wuxuu inoo taxayaa oo inoo sheegayaa shuruudda ay ku waajibayso ayuu sheekhu inoo sheegayaa shardiga koowaad waxa weeye calaa kulli muslimin muslim bay ku waajibaysaa maxaa baxaya markaasi gaalkii baa baxaya ilahay qur-anka wuxuu inoogu sheegay khud min amwaalihim sadaqa xoolahooda waxaad ka qaadaa yani muslimiinta sadaqa ka qaad sadaqana macnaa zaka loo jeedaa ayib marka qofka yani ay ku waajibayso shuruudda waxaa ka mida ah, waa inuu muslim yahay muslim waa inuu yahay xadiid haadihi fariidaة الصadaقة alatii faradahaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalam calى اlmuslimiin muslimiinta lagu waajibiyey marka muslim waa inuu yahay muslim waa inuu yahay muslimkaasi ama ha yaraado ama ha weynaado rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waa lagu yeelanayaa oo xataa ilmihii yaraa haddii xoolo uu leeyahay aabbihii iyo waalidkiisu xoolo ay uga dhinteen waa laga bixinayaa waxaa laga yaaba qofku inuu is yidhaahdo yani xadiidka sootay ku soo aroortay rufica alqalamu can alaaa maxaa ka mid ah saddexdaasi wa can asagiiri xataa yabluq yacni qalamkii waxaa laga kor qaaday oo waxba aan laga qorin ilmihii yaraa ilaa uu baaliq noqdo seebaa zake looga qaadaya ilmihii yaraa soo waadix maaha yani taasi waa takliifka weeyaan qalamu takliif baa laga dulqaaday laakiin xoolihii zaka ku waajibaysa oo culmadu waxay kala qaadaan yani eh, alaxkaam atakliifiya iyo yani yani axkaamta yani ayay laba u qaybiyaan xukum takliifi ah yani asagu markaa ma saarna oo mukalaf ma ahan laakiin xoolihiisii zaka ku waajibaya wujuubkaasna waa xukum wadciya ay culimmadu yidhaahdaan ee xukum takliifiya maahan weligiisibaa bixinaya ciddii mas-uulka ka ahayd ayaa bixinaysa soaadxumaa marka yani ama sagiir ha ahaado ama ha yaraado ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo xoolihii yani mar hadday gaaraan xilligii zakada waa laga qaadayaa oo waajib bay ku noqonaysaa ciddii markaa mas-uulka ka ayd ilmaha yar inay xoolihiisii ay markaa bixiso kadalika majnuunkii baa lamida kii waalnaa xoola hadduu leeyahay waa laga bixinaya zakadii waajib bay ku noqonaysaa marka muslim ayaa markaa shardi ah gaal yani sadaqo hadduu bixiyo ama zake hadduu bixiyo yani markaa ka asix mayso wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllaahi wa birasuulihi zake yani ku waajibi mayso kadalika xadiidkii aan soo marnay ibnu judcaan ku saabsanaa yani caaisha nabiga ay weydiisay ninkaasi yani khayr buu samayn jiray miyuusan khayrkaas khayrkii uu sameeyey miyuusan wax u taraynin nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay waslam laa yanfacuhu inahu lam yaqul yowma rabbi ikfir lii khaii'atii yowma addiin marka yani saasay noqonaysaa wa hiya waajibatun waajib wey calaa kulli muslimin qof kastoo muslimay waajib ku tahay waa shardiga koobaad wey oo loo shardinayo xorin oo inuu xor yahay maxaa baxaya waxaa baxaya addoonkiibaa baxaya addoonkii ayaa baxaya xadiidka saxiixa waxaa kusoo aroortay nebigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam man ibtaaca cabdan famaaluhu liladii baacahu ila an yashtarita almubtaac yacnii qofkii addoon soo iibsada addoonkaasi xoolaha uu leeyahay ninkii iibiyey baa yeelanaya ninkii iska iibiyey ayaa yeelanaya waxaa laga soo reebayaa ninka iibsaday hadduu yidhaahdo addoonkaasi xoolihiisaba iga wada iibi markaas mushtarigaa isku qaadanaya laakiin hadduu xoolo lahaa yacni shardigaa ah hadduusan la soconin waxaa la haraya kii iibiyey baa la haraya marka addoonkii kuma waajibayso yani zakada kuma waajibayso kadalika culimadu waxay tilmaameen sida ibnu qudaam oo kale yani isagoo markaa ka hadlaya qayb yani ka mid ah ee addoommada almukaatabu laa zakaata calayhi bilaa khilaafin aclamhu ninka mukaatabka la yidhaahdo waa ninka lagu yidhi addoonka lagu yidhi xoolaha keen waa lagu fasaxayaa xor baad noqonaysaa mukaatabkaasi zake waajib kuma ahan bilaa khilaafin naclamuhu yani khilaaf kuma ogin arintaaso waa arrin culimmadu markaasi ay markaa ku ijmaacsan yihiin marka xor w inuu yahay hardigaasaa hardi labaad noqonaya xorin malaka nisaaban waa shardi saddexaad waa inuu mulkiya oo qofkaas uu haystaa nisaab waa inuu haystaa nisaab waa inoo imaan doontaa xooluhu waxay ku sakagooyaan way iskhilaafsan yihiin xooluhu yani nooc kastaba waxbuu ku sakagooy yani sakadiisu ay ku waajibtaa marka asagaa inoo keeni doona sheekhu insha allah marka shuruudda waxaa ka mid ah yani nisaab qofku waa inuu mulkiyaa waxaa tusinaya xadiidka abi saciidin alkhudri radia allahu canhu nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam laysa fi ma duuna khamsi awaaqin sadaqa walaysa fi ma duuna khamsi dawdin sadaqa walaysa fii ma duuna khamsi awsuqin sadaqa ashyaadaas xadiidkuu tilmaamay yacnii oo fidadii iyo geelii iyo markaasi raashinkii ya intaa xadiidku sheegay wixii ka hooseeya yani zake markaa ku waajibi mayso marka waxaa laga qaadanayaa yani xooluhu waa inay nisaab gaaraan xooluhu nisaab waa inay gaaraan waana arki doonnaa insha allah xoolaha zakada laga bixinaya malaka nisaaba nisaab waa inuu mulkiyaa waa shardi saddexaad weeye ayib shardigii afaraad walaa akaata aka ma walaa zakaata zako kaa'inatun fii maalin mid yani ku sugan maysan ahaan xoolo xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa xawlka kusoo wareego waa shardi afraad weeye shardi afraad buu noqonayaa muxuu noqonaya shardigani yani xoolihii waa inuu sanad yani waa inuu ka soo wareegaa waktigii markaa zakadii hore la bixiyey xawl waa inuu ku soo wareegaa ayib oo markaasi nusuus baa loo deliishanayaa waxaa ka mid ah xadii yani macnaha tilmaamaya nebigu yidhi xadii anas nebigu sal la ala slam yihi laysa fii maalin zakaatu xataa yaxuula calayhi alxawl laysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl xadiikaas culamada qaar ka mid ah ay daciifiyeen qaar ka mid ah ay xoojiyeen ayaa loo deliishanaya oo tilmaamaya yani zake inaan lagu lahayn maal ilaa markaasi xawl uu ku soo wareego waa hari afraad buu noqonaya hari afraad ayuu noqonaya waxay ku daraan hari hanaad bay culimmadu ku daraan fuqahada qaarkood hari hanaad bay ku daraan sheikhu laakiin inooma sheegin shardigaas waxaa weeyaan istiqraaru lmulki mulkigaasi yani nisaab waa inuu mulkiyaa qofkii yani mulkigaasi waa inuu mustaqir yahay mulki sugan waa inuu yahay mulki sugan waa inuu yahay maxaa baxaya mulkiga aan sugnayn baa baxaya oo waxay ku tusaaleeyaan mulkiga aan mustaqirka ahayn gabadhii meherkeedii oo kale gabadhii haddii meher loo magacaabo meherkaasna uu yahay xoolo yani sakagoys ah hadday yihiin zake gabadhaasi kuma waajibayso ilaa markaa ayadu ay mulkiso oo waxaa suurtagal ah haddii markaa muqadam uusan ahayn weeye haddii loo qadimo oo markaa la siiyo waa meesheeda sawaadix maaha laakiin haddii aan la siin oo markaa muahar uu yahay zake inay ka baxayso xaalka noocaasa waajib ku noqon mayo maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inay gabadhii khulci ay isku furato xoolihiiba inay isfurato oo khulci ay la timaadaa suurtagal ah oy tidhaahdo warqadii isii yani meherkaama doonayey sowaadix maaha oo meherkii markaas dalqadihii ay markaa ku bedelato ayaa suurtagal ah marka maadaama mulkigeedu uusan mustaqir ahayn xoolahaas lagu magacaabay oo meherkaa maadaama mustaqir uusan ahayn dake inay ka bixiso waajib kuma ahan bay culimmadu yidhaahdeen waxaa la mida ah addoonkii mukaatabka ahaa oo sayidkiisi uu ku yidhi xoolahaas ii keen markaad ii keento waa ku fasaxayaa xoolaha uu markaa magaaa yani u magacaabay oo uu yidhi ii keen maala waa xoolo fara badan oo sako gaaraya xoolaha sake ku waajibi mayso culimmadu yidhaahdeen yani fuqahadu sababtun waxa weeyaan waxaa laga yaaba addoonkii inuuba bixin waayaba oo uu yidhaahdo xoolihii bixin waaye addoonnimadii baan saga sugnaanaya soo waadix marka sayidkii la odhan maya xoolaha sake ka bixi maxaa yeeley lanna yani mustaqir ma ahan mulkigu mustaqir maahanoo ma sugnaa oo inay dib yani oga noqdo ayaa suurtagalaan shardigaasay ku daraan yani oo markaasi mulkigu waa inuu mustaqir yahay bay yidhaahdeen culimmadu laakiin cumuumka inta badan culimadu intan bay yani afartan shardi bay culimmadu markaas sheegaan wahiya waajibatun waajib weyo calaa kulli muslimin bay waajib ku tahay xorin xor oo malaka nisaaba nisaab mulkiyey walaa zakaata fii maali maal zaka kuma waajibayso xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa xawl markaasi uu soo wareego oo sanad u soo wareego ayb ila alkhaarija min alardi waxaa laga soo reebayaa wixii dhulka ka soo baxay iyo wamaa kaana taabican wixii ahaaday mid raacsan lilasli asalkii wadalika kanamaai nisaabi yacni waa nisaabkii oo markaa ziyaaday oo batay ayb wa ribxi tijaarati iyo tijaarada ribxigii laga helay faa'iidadii laga helay fa ina xawlahumaa xawlkoodu xawla aslihimaa weeye eh, halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa shardiga ah xawalaan xawl sanad waa inuu soo wareegaa ashyaa baa laga soo reebayaa oo ayagu markaa sardi aysan ahayn sanadku inuu usoo wareego shayga koobaad waxaa weeyaan wixii dhul ka soo baxaa waxaa dhul ka soo baxa oo sakada laga bixinayo yani asagu looma shardiya sanad inuu usoo wareego qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta beerta la goynayo ayaa sakada laga bixinayaa sawaadex maaha wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi markaasaa inta yani marka geedkii ama yani beerta la gooyo oo markaas la kala shaandheeyo intaa markaa saafiga ah marka la eego haddii ay tahay mid yani gaartay nisaabkii xilligaasa laga bixinaya xilligaas ayaa laga bixinaya sida aayaddu yani alla inoogu sheegay aatu xaqahu yowma xasaadihi kaa marka waa laga soo reebaya wixii dhul soo baxaa ka labaad wuxuu noqonaya wamaa kaana taabican lilasli wixii asal raacsan sheikhu wuu tusaaleeyey muxuu ku tusaaleeyey nisaabkii ziyaaday oo kale iyo faaidada laga helay tijaarada maala qofku hadduu xoolo haysto arigioo kale ka soo qaad arigu markuu gaaro afartan oo arki doona insha allah ayaa markaa qofka lagu yeelanaya neef ariga inuu bixiyo ayaa lagu yeelanaya ilaa boqol iyo labaatan uu ka gaarayo halkaa neef muu bixinaya maalinta uu gaaro laba boqol iyo labaatan iyo ko uu gaaro ayaa markaa wuxuu bixinayaa neef labaad nin marka yani boqol iyo labaatan arya haystay ayaa arya hal mar ayuu dhalay sanadkii bishii ugu dambaysay bishii ugu dambaysay yani sanadkii hore wuxuu kaga bixiyey hal neef buu bixiyey sanadkii labaad markay ka dhiman tahay hal bil ka dhiman tahay ayaa arigii aad u dhalay kaasaa wuxuu noqday laba boqol iyo wuxuu noqday iyo neef buu noqday laba boqol iyo neef hadduu noqdona waa imise sekadu waa imise neef saddex neef buu bixinayaa sawaadix maahan arigan soo kordhay oo yaryarkaa wuxuu siyaaday oo soo kordhay bishii ugu dambaysay la odhan mayo kuwan soo kordhay sanad ooma soo wareegin la odhan mayo maxaa la eegayaa asalkoodii baa la eegaya hooyooyinkii baa la eegayaa sawaadix maaha mar haddii asalku sanadkii u dhammaaday kana taabic baa looga dhigayaa oo waxaa la odhanaya saddex neef bix baa la odhanaya ninkii sawaadix maahan odhan mayo yacanii boqol iyo baan haystay hal neef bay ugu waajibay odhanu mayo oo kuwan yeerarkoo yani hadda dhashay yani dib bay ka dhasheen maya waxaa la odhanayaa maadaama yani arigaagu laba boqol iyo hal neef uu gaaray yani kuwan yaryarka waxaa la haleeshiinayaa asalkoodii baa la haleeshiinaya maadaama asalka kuwii asalka ku waajibay zakadii kuwana taabic u noqonayaanoo kuwaasay raacayaan marka yani eh, kanama nisaab saasuu ujeedaa kanama nisaab saasuu sheekhu u jeedaa wuxuu kaloo ku tusaaleeyey wa tijaara tijaarada ribxigeedii qof baa ganacsi samaynayey ganacsigaasi yani marka la qiimeeyo yani meel buu yani zakadu markasta qof ku waajibi mayso xataa hadduu markaasi tijaaro qofku ku jiro xilli mucayana ama nisaab mucayana oo arki doonnaa insha allah ayuu ku waajibayaa nisaabkaas yani xoolihii hadday u bataan bilihii ugu dambeeyey sanadka hadday xoolihii bataan oo intii uu haystay labalaab ay noqdaan waxaasoo dhan buu ka bixinayaa asalkii hore uu haystay rasumaal keliya ka bixin mayo ee faa'iidadan uu helay iyo asalkiiba dhammaan akadu ka bixinamaya akaduu dhammaan ka bixinayaa ee asalka keliya la eegi mayo marka waa ribxi tijaara saasuu macnuu noqonayaa ayib sheekh wuxuu fa ina xawlahumaa xawlu aslihimaa xawlkoodu asalkooda unbaa la eegayaa asalku hadduu u dhammaaday xawlkii meeshay ka soo farcameen ayaguna kuwaasay taabicu noqonayaan ayib sheekh wuxuu walaa tajibu zakaatu zakadii kuma waajibayso sheekhu had marka wuxuu inoo sheegay laba shay buu sheekhu inoo sheegay oo wuxuu dhul ka soo baxayey asagu markaasi xawl loo shardin mayo kadalika wixii taabicu ah asalna asna xawl loo shardin mayo waxay kaloo ku daroon saddex kaga dhigaan culimmadu arikaaz waxa loo yaqaano arikaaz waxa gaaladii hore ay dhulka ku aaseen oo markaasi qaali ah oo lagala soo baxay dhulka marka qofku uu helo ayuu markaasi xilligaa uu helo ayuu markaa zakadii ka bixinayaa xilligaas ayuu markaa ka bixinayaa sanad lala sugi mayo ashyaada noocaas ayuu marka xawl looma shariyo ina xawlahumaa xawla aslihimaa walaa tajibu zakaatu zakadii kuma waajibayso ilaa fii arbacati anwaacin afar nooc mooyaane afar nooc ayaa lagu yeelanayaa zako midda kood waxaa weeye assaa'imati mid foofaysay min bahiimati ancaam xoolaha kuwooda foofayey ta labaad walkhaarij min alardi wixii dhul ka soo baxayey ka saddexaad waalamaan amankii iyo lacagtii aldahab walfida iyo waxaa la midkaa markaas wa curuud tijaara iyo markaasi tijaaradii afartaas ayay markaa zaka ku waajibaysaa ayib midda kood waxaa weeye waa alancaam waa geedii iyo arigii iyo loodii weeye bahiimat waxaana yani tusinaya inay zaka ku waajibayso yani xadiidka imaam lbukhaari muslim ay wariyeen min xadiii abi dar radi allahu canhu nebigu wuxuu yihi sal اllahu alيه wasalam ma min rajuli takunu lahu ibilu aw baqru aw ghanam laa yuؤdii xaqaha ila utiya biha ywma اlqiyaamaةi acdama ma takunu waasmanah taطأhu biأkhfaafiha watanطaxuhu biquruuniha kulama jaazat أkhraaha ruddat calayhi ulaaha xatى yuqضى bayna الnaas yani ma uu jiro yani qof geel leh ama lo leh ama ari leh laa yuaddi xaqaha oo marka xaqeedii aan gudanayn oo zakadii aan ka bixinayn hadduu jiro ilaa utiya biha yowma alqiyaama waxaa la keenayaa geelii iyo arigii iyo loodii baa la keenayaa maalinta qiyaamo acdama maa takuun yani markii markaasi ay ugu badnayd wa asmanahu ay ugu burburnayd ayaa la keenayaa maxaa dhacaya markaasi taauhu biakhfaafiha geelii baa ku is istaagaya qofkii taauhu biainta meel loo banaan loo seexiyo ayaa geelii ama loodii ama arigii wixii uu ka bixin waayey oo ku joogjoogsanaya wa tanaxuhu biquruuniha loodii iyo arigiina geesku ku hirdinaya tanaxuhu biquruuniha kulamaa jaazat ukhraaha mar kastoo tii ugu dambaysa ay dhaafto ruddat calayhi uulaaha tii ugu horreysa lagu soo celinaya haddana taasaa loogu wadayaa markuu dhaafo waa lagu soo celin wahaakada ayib sidaa waxaa lagu wadayaa xataa yuqdaa bayna annaas dadka ilaa la kala xukumayo xisaabti kale waa u dhimanta xisaabtiisi kale waa u dhimanta tan waa tii zakada ku saabsanayd uu bixin waayey ciqaabtaas ayaa lagu ciqaabaya marka waxaa laga fahmayaa zakadu markaas inay waajib tahay in laga bixiyo xoolahaas haddii laga bixin waayana ciqaabka noocaas in lala kulmayo muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin yani arrinkaas waxaa shuruudda ka mid a ah loogu daraya xoolaha yacnii ancaamta waxaa shuruudda aan soo sheegnay loogu sii darayaa oo dheeraad ah waa inay saa'imo tahay waa inay yani waa inay fooftaa haddii guriga lagu hayo ariga haddii guriga wax lagu siiyo ama looda guriga wax lagu siiyo walow nisaabba ha gaaraane waxba laga bixin mayo soo maaha laakiin shardi waxa weeye xooluhu waa inay foofaan oo duurka waa inay u foofaan oo bannaankaay soo daaqaan ayb waxaana tusinaya xadiidka anas radi allahu canhu nebigu inuu yidhi wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatiha yani geela ariga yani sadaqadiisa kiisa foofa mar waxaa la fahmaya hadduusan foofin oo guriga cunto lagu siiyo inaan sake laga bixinayn haddii culamada qaar waxay yidhahdaan yani hadduu foofo sanadka intiisa badan hadduu foofo wax ka mida ah cunto waa la siiya laakiin badanka wuu foofaa oo xilligu abaaraha ay dhacaan oo kale iyo wax ka mida ah, bilo ka mid ah ayaa waxa la sii siiyaa waa laga bixinayaa sawaaduxna sekadii waa laga bixinayaa laakiin nisfulcaam haddii wax la siiyo nisfulcaam haddii cunto la siinayo zake laga bixin mayo marka fii saa'imatihaa baa shardi ah waa inay fooftaa ayib waxaa kaloo shuruudda ka mida xoolaha yani shuruuddooda waxaa ka mid ah waa inay yihiin xoolo markaasi inay dhaldhalaan oo bataan loogu talagalay oo sidaa qofka ugu talagalay laakiin hadday yihiin xoolo qofku uu ku shaqaysanayo oo ku shaqaynayo sida kuwa beerta qodayo kale iyo kuwa noocaasoo kale hadday yihiin ayna zake laga bixin mayo haddii uu lo fara badan leeyahay oo beerta beeraha uu ku qoto ama geel fara badan uu leeyahay oo uu beeraha ku qodo yani markaasi zake laga bixin mayo inay markaasi aysan caamilo ahayn baa shardi ah shuruuddaas ayaa markaa loo shardinaya dayb shuruudii hora loogu daraya shuruuddaas walaa tajibu zakaatu zaka ma waajibayso ilaa fii arbacati anwaacin afar nooc mooyaane asaaimati min bahiimati ancaam yani geela kiis yani eh, xoolaha kuwooda markaa foofa xadiikaa ba inoo sheegayba yani eh, asaaimati min sheekhu waa inoo sheegay xadiikan waa inoo sheegaya asaaimati min bahimati ancaam waalkhaariji min alardi iyo wixii dhul ka soo baxayey waalamaani iyo amankii iyo lacagtii oo markaasi eh, dahabkii iyo fidadii iyo wixii markaa la qiimo ah sida awraaqda naqdiga oo la qiimaha ah yani waa laga bixinaya wa curuud tijaara iyo markaasi tijaaradii yani marka la qiimeeyo waxa ay noqoto hadday sake gaarto ayadana waa laga bixinaya ayb faama asaa'imatu falaslu fiiha xadiiu anas radia allahu canhu ana abaa bakrin radia allahu canhu kataba lahu hadihi fariidaة sadaqة alatii faradaha rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam cala lmuslimiin cinwaanku waxa weeye akaatu saaima zakaatu saa'ima yani xoolaha foofa zakadooda zakada laga bixinayo sheekhu marka wuxuu yihi faama asaa'ima tii foofaysay falaslu fiiha yani asalka iyo daliilka tusinaya waxa weeye inay in zake lagu yeelanayo xadiiu anas radi allahu canhu xadiidkii anas uu soo wariyey ana abaa bakrin radia allahu canhu abu bakr magaciisu waa cabdulaahi aabbihiisna waa ibnu cumaan marka cabdulaahi ibnu cumaan baa la yidhaahdaa abu kataba lahu wuu u qoray lianas oo wuxuu yihi hadihi fariidatu sadqa fariida bimacnaa mafruuda waa tii la farad yeelay weeye sadaqadii la farad yeelay weeye mafruud sadaqa sadaqadii la farad yeelay wey tani ama haadihi nuskatu yani nuskadii yani tay ku qornayd weeye sadaqadii faradka ahayd meel lagu qoray ama waraaqay ku qornayd buu u dhiibey meel lagu qoray ayuu u dhiibey oo u diray marka wuxuu yidhi haadihi fariidatu sadaqa ay haadihi nuskatu almafruuda min asadaqa sadaqadii la farad yeelay meeshay ku qornayd weeye tani waa risaaladii markaa u dirayey allatii taasoo faradahaa rasuulu llaahi sal allahu alay wasalam rasuulku uu farad yeelay cala lmuslimiin oo ku farad yeelay walatii taasoo amara allahu biha rasuulahu rasuulkiisa uu amray muslimiinta inuu ka qaado fii arbacin wa cishriina min alibil afar iyo labaatan geel ah famaa fawqaha famaa duunaha iyo wixii ka sokeeya min alhanam fii arbaci wa cishriina min alibil famaa duunaha min alhanami yacni afar iyo labaatan geela wixii ka sokeeya min alhanami afar iyo labaatan geel ah yani afar iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya geela ah, ari baa laga bixinayaa see haddaba looga bixinayaa fii kulli khamsin shaatun fii kulli khamsin shantii neefba shaatun neef ariyaa laga bixinayaa soo waadix faidaa balaqad markay gaarto hamsa waishriin markay gaarto shan iyo labaatan ilaa hamsin waalaaiin ilaa shan iyo soddon intaas yani inta udhaxaysa fa fiiha bintu makhaad waxaa laga bixinaya bintu makhaad baa laga bixinayaa wadaadadu waxay odhan jireen hooye inahooye uu reey bay odhan jireen maxay u jeedeen inahooye uu reey sanadkii labaad ayay hooyadeed ilmo kale sida hooyadeed uur ah oo riman ayib bintu makhaad unha oo dhadig ah fain lam takun haddii markaasi eh, fain lam takun bintu makhaad haddii aan la helin bintumakhaad oo ninku maba haysta oo bintumakhaad fabnulabuun fabnulabuun ibnulabuun buu bixinayaa ibnulabuunku waxay yidhahan culimmadu ama wadaadadu waxay yidhahdaan waa inahooye caanaley maxaa loo jeeda inahooye caanaley sanadkii da'dii labaad bay hooyadiis ilmo kale nuujinaysaay oo irmaanta sowaadix maaha fabnulabuuni akarin oo markaasi ah mid lab ah faidaa balaqad markay gaarto ia aaiina lix iyo soddon ilaa hamsin wa arbaciin laga gaaro shan iyo afartan fa fiiha bintu labuun unha waxaa ku waajiba ah oo laga qaadayaa geelii bintu labuun inahoya caanalay unha oo dhadig ah ayb fa balaqad markay gaarto sittan wa arbaciin yacnii lix iyo afartan ilaa sittiina yani ilaa lixdan laga gaaro fa fiiha xiqatun yani waxaa laga qaadaya xiqo wuxuu ku sii caddeeyey oo sii caddeeyey aruuqat ljamal miduu ratigi markaasi inuu abaahiyo yani gaartay faidaa balagat markay gaarto waaxidatan wasittiin yani kow iyo lixdan ilaa hamsin wasabciin fa fiiha jadaca jadaco mid ilkihii markaa dhacsatay ayaa laga qaadayaa ayb faidaa balagat markay gaarto sittan wasabciin lix iyo toddobaatan ilaa tisciin fa fiiha labuun labo ilmo hooyo ah ayaa laga qaadayaa fa balaqad markay gaarto ixdaa wa tisciin sagaal iyo sagaaakow iyo sagaashan ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan fa xiqataani laba xiqaa laga qaadaya aruuqata jamal ratigu markaasi uu abaahinayo markaa gaaray xilligii ay yani ilmaha qaadi lahaayeen ay gaareen wakhtigaas fa zaadat markay ka siyaado ay ka badato calaa cishriina wa mia yani boqol iyo labaatan fa fii kulli arbaciina bintu labuun afartan kasta bintu labuun baa laga qaadayaa wa fii kulli hamsiin konton kastana xiqatun baa laga qaadayaa waman lam yakun macahu waman lam yakun macahu qofka yani aan haysan oo maciisa aysan ahayn ilaa arbacun ilaa arbacun min alibil yani geel afar ah mooyaane wax kale qofkaan lahayn falaysa fiiha a manaa aka wax zaka ku waajibi mayso ilaa an yashaaa rabbuhaa ay saaxibuhaa geela nin kale asagu inuu doono inuu wax sadaqaysta mooyaane xadiikun waa xadiis dheer oo ka hadlaya yani qadarka la bixinayo iyo nisaabku nisaabku yani xooluhu ay ku sakagooyaan wuxuu inoogu soo hormariyey yani geeri ayuu noogu soo hormariyey marka geelu yani waxay ka bilaabanaysaa zakadiisu markuu shan gaaro shan ilaa sagaal yani waxaa laga bixinayaa neef ariya la bixinayaa shan markuu gaaro laga bilaabo ilaa sagaal intuu yahay neef ariyan baa la bixinayaa toban markuu gaaro laga bilaabo ilaa afar iyo toban intaasna laba neef baa la bixinayaa shan iyo toban laga bilaabo ilaa sagaal iyo tobanna waxaa la bixinayaa yani saddex neef ayuu qofkii bixinayaa labaatan ilaa afar iyo labaatanna afar neef buu bixinayaa shan iyo labaatan marka la gaaro ayuu bilaabanayaa yani shan iyo labaatan marka la gaaro ayuu bilaabanayaa geela la bixinayo shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon ayaa waxaa la bixinayaa bintu makhaad bintu makhaadku yacni xagga yacni da'da waxay noqonaysaa sanad baa u dhammaaday maa tama laha sana sanad baa u dhammaaday kii labaad bay gashay ayib bintu makhaad saas weeyaan yani dadeeda haddii yani da'deedu waxay noqonaysaa sanad baybaa u dhammaaday sanadkii labaad bay gashay bintu makhaadku da'deedu waa intaas ayib bintu labuun laba sana u dhammaaday oo sana saddexaad bay gashay o saddex jir bay gashay laba sanay dhammaysatay bintumakaadku yani sanadka saddexaad bay gashay xiqadu saddex baa u dhammaaday oo sanadka afraad bay gashay aljadaca afar sana u dhammaaday oo sanadkii shanaad bay gashay marka da ahaan haddii la eego saasay noqonayaan saas ayay noqonayaan marka han iyo labaatan ayuu ka bilaabanayaa yani geela la bixinayo ilaa han iyo soddon yani bintumakhaad baa la bixinaya inta udhexaysa yani wax dheeraada la bixin mayo marka uu gaaro soddon iyo n eh, soddon iyo lix markuu gaaro ilaa han iyo afartan intaasna waxaa la bixinayaa inta udhaxaysa yani qofku hadduusan geeliisu hadduusan intaa kaba badanba oo geela uu haysto soddon iyo lix ilaa inta udhaxaysa han iyo afartan intaa yani usan dhaafin weligii wuxuu bixinayaa bintlubun buu bixinayaa intaa tuse ka badan ayib markuu gaaro laga bilaabo afar iyo lix iyo afartan ilaa lixdan xiquu bixinayaa xiqadu yani waxaa xiqo loogu bixiyey yani xiqa waxaa loogu bixiyey yani sumiyat bidalika liana xuqa an yatruqaha aljamal ratigu inuu abaahiyo ayay markaasi xilligii bay gaartay waa an yuxmala calayha ayib markuu gaaro kow iyo lixdan ilaa shan iyo toddobaatan waxaa la bixinayaa jadaca jadaca jadaca waxaa loogu bixiyey yani fahiya tajdac idaa saqata sinuha iligii baa dhacay marka dadeeduna waa sidaan sheegnayoo waa afar sana u dhammaystirmayoo sanadkii shanaad bay gashay taasaa la bixinaya marka xadiiku wuxuu inoo fahfaahiyey yani geeli yani zakadiisii ayib haadihi tani fariidatu sadaqati alatii faradahaa rasuulu اllahi sal slam fariidatu sadaqa sadaqadii la farad yeelay weeye allatii taasoo faradahaa rasuulu llahi sal اllahu alay waslam rasuulku uu ku farad yeelay cala lmuslimiin walatii taasoo amara allahu biha ilaahay uu amray rasuulahu rasuulkiisa uu amray inuu ka qaado dadka muslimiinta ah fii arbacin waishriin min alibil famaa duunaha min alghanami ayay ahaadeen afar iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya oo geel ah yani ari baa la bixinayaa ari ayaa la bixinayaa geel lama bixinayo fii kulli kamsin carabtu geela aad bay u jeclaayeen aad bay u jeclaayeen marka yani waa laga khafiifiyey hadii la yidhahdo qofkii markaad shan neefoo geela yeelit neef bixi xoogaa qofka wuxuu dareemaya ciriiri buu dareemayaa takfiifka shareecaday ka mid tahay marka qofku waa loo sahlo waxaa la yidhi neef ari iska bixi wax weyn maaha ilaa uu ka gaarayo geelaagu yani inta uu ka gaarayo han iyo labaatan uu ka gaarayo yani neef ari bixi yani ari un bixi yani ari un bixi ayaa la odhanayaa faidaa balaat markay gaarto amsa waishriina ilaa hamsin waalaaiin fa bintu maad bintu mahaad markaa la bixinayaa unha oo dhadig ah fain lam yakun yani haddii aan la helin fain lam takun yani bintu mahaad haddii aan la helin fain lam tuujad fabnu labuun ibnu labuun baa la bixinaya dakar ibnu labuun oo markaasi mid iyada ka weyn inuu hoycaalalay oo markaa dakar ah oo lab ah ayaa la bixinayaa faidaa balaqad markay gaarto ia aaain ilaa amsin aarbaiin fafiiha bintu labuun bintu labuun baa markaasi ku waajibaysa unha oo dhadig ah faidaa balaqad markay gaarto sittan wa arbaciin ilaa sitiina fa xiqatun xiqo markaasi ayaa markaa waajibaysa xiqadaasoo taruuqatu ljamal ratigii markaas uu yacanii u tegayo markaasi uu abaahinayo faidaa balaqad markay gaarto waaxida wasitiina laga gaaro waaxid wasittiin kow iyo lixdan ilaa hamsa wasabciin fa jadacatun jadaco ayaa markaa waajib ku ah faida balaqad markay gaarto sittan waabciin ilaa tisciin laga gaaro fa fiiha binta labuun laba bintu labuun baa markaa laga qaadaya faida balaqad markay gaarto daa watisciin kow iyo sagaashan ilaa ishriina wa mia ilaa ishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan fa fiiha xiqataani yani markaasi laba xiqo ayaa waajibaya daruuqat aljabal oo markaa ratigu uu markaasi abaahinayo oo gaaray xilligaas faida zaadat markay ka ziyaado ka badato calaa ishriin o mia fa fii kuli arbaciina bintu labuun afartan kasta bintalabun baa lagu yeehanaya wa fii kuli hamsiina xiqa waman lam yakun macahu qofka aysan ahaan maciisa ilaa arbacun min alibil yacni afar geela mooyaane falaysa fiiha sadaqatun sadaqo markaa lagama doonayo sadaqa macnaa zaka baa loo jeedaa waa lagu ilaaqaa yani zakada sadaqa waa la yidhaahdaa loo yaan loo malayn markaa sadaqa diliga yani in loo jeedo yani axyaanan waa lagu iطlaaqaa sadaqa inta la ilaaqo in zakaa loo jeeda khud min amwaalihim sadaqatan sadaqa ka qaad ay zakaa baa loo jeedaa ayib falaysa fiiha sadaqatun yani zaka ku waajibi mayso ilaa an yashaaa rabbuhaa rabbuha bmacnaa saaxibuhaa rabbi waxaa loo jeedaa saaxib baa hadda loo jeedaa oo rabbiga yani waa lagu ilaaqaa cidaan alla ahayn yani waa lagu ilaaqaa haddii la idaafeeyo waxay dhahaan culimadu bixasabi maa yudaafu ilayhi wixii loo idaafeeyo weeye oo haddii la rabu lkitaab haddii la yidhaahdo man rabu hada lkitaab ay man saaxibu hada lkitaab kitaabkan yaale soo maaha marka haddii la idaafeeyo waa bixasabi maa yudaafu ilayh rabu hada lbeyt soo maaha marka rabuhaa ay saaxibuhaa ninkii lahaaba hadda loo jeedaa geelu hadduu yahay afar neef Eh, kuma waajibayso zako nin kale hadduu yihahdo anu waa ka bixinayaa oo markaas waa bixinaya waajib kuma ahan laakiin ajar wuu ka helayaa ajar wuu ka helayaa halkaa inoo joogo wallahu aclam